bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaعin baab الاstithnاء soo reebitaankii baabkiisa weeyaan ay hada baab الاstithnاء soo reebitaanka baabkiisi wa wa xuruuf الاstithnaaءi thamaaniyaة wa hiya ilaa wغayru wa khadaa wa cadaa wa xaashaa ilaa aakhirih inta waxaan ka gelaynaa mustathnaa alistithnaa bimacnaa waxaa weeyaan mansuubaadka waxaa ka mid ah midka mustathnaa la yidhaahdo oo bacda ilaa wa akhawaatiha yimaada fii bacdi xaalaatihi mustathna oo dhan mansuub ma ah laakiin xaalada mashhuurka ah oo kalaamka taa muujabka ah wixii ka dambeeya istithnaa mansuubow noqonaya kaasaa laga hadlaya marka horta istithnaa tacriifkiisa inaad fahamtid waa muhim arkaanu listithnaana inaad fahamtid waa muhim adawaat listithnaana inaad fahamtid waa muhim kadib axkaamtiisaa kuu xerta adawaat alistithnaa iyo axkaamta labada musanifkaa noo sheegay labadan kalena waa lagu daraa daruuri weeyaan marka istithnaa waxaa la yidhaahdaa alkraaju bila aw bixdaa akhawaatiha maa lowlaaha la dakhala fi lkalaami asaabiqi waxaa la yidhaahdaa kalaamkii kaa tegay oo wax laga soo reebo ilaa iyo akhawaadkeedana lagu soo reebo haddii ilaa iyo akhawaadkeeda ay ahaan lahaynne maa bacda ilaa wuxuu ka mid noqon lahay maa qabla ilaa fiiri waxay lamid tahay nin ari inta sii daayay neefka soo reebay neefkaas waxaa la yihahdaa mustathna arigiina midkii laga soo reebay waa mustathnaa minhu ayaa la yihahdaa qofka wax soo qabtay oo neefka ariga qoolintiisa soo geliyey asiga waxaa la yihahdaa adawaadkii weeyaan marka alkhraaجu biila aw biixdaa akhawaatiha maa lowlaaha ladakhala fi lkalaami asaabiqi intaas inaad fahamtid mithaalka waa u baahan tahay waxaa tiri qaama alqowmu ilaa caliyan marka fiiri qaama alqowmu haddaad dhihi lahayd ood aamusi lahayd intaas haddaad ku aamusi lahayd waxay noqon lahayd inuu cali qowmkii tagay ay ka mid yihiin saafara alqowmu aad tiri ilaa caliyan haddaadan ilaada keeni lahayn cali wuxuu ka mid noqon lahay qowmkii safray soo ma ah qaama alqowmu baa istaaga aa safray ama saafara alqowmu yaa safray baa tiri ilaa caliyan aan safrinoo joogo marka cali waxaa la yihahdaa mustathnaa qowmkiina waxaa la yihahdaa mustathnaa minhu oo cali qowmkuu ka mid ahay markaasaa waxaa lagu soo reebay ilaa ama ilaa iyo wixii lamid ah haddiina ilaa lagu soo reebi lahayn waxaa la fahmi lahay cali dadkii safray inuu kamid noqon lahaa alkhraaجu bilaa aw bixdaa akhawaatiha maa lowlaaha la dakhala fi lkalaami الsaabiqi mustahnaa kan horu kamid noqon lahay haddaana ilaa lagu soo reebi lahayn fasharibuu minhu ilaa qaliila minhum hadduusan ilaahay ilaa qaliilan uusan dhihi lahayn fasharibuu minhu waxaan u fahmi lahayn qoomkii oo maxaan ku iraahdaa inay biyihii wada cabeen aan ka fahmi lahayn qowmu taaluut waxaan u fahmi lahayn inay qowmkii biyihii wada cabeen laakiin ilaa qaliilan buu ilaahay yidhi marka ilaada oo qaliilan lagu soo reeba haddayna ahaan lahayn kulligood inay wada cabeenaan loo fahmi lahay alikhraaju biilaa aw biixdaa akhawaatiha maa lowlaahu la dakhala fi lkalaami asaabiqi kaasaa lagala jeedaa waa nuqdo arkaan alistithnaa wax yaroo ninka mubtadi u fahmi karo waay waxa weeyaan mustathnan mustathnan minhu adawaat اlاstithnaa saddexdaas in la helaya istithnaa ku imaan karta walow taqdiiran ba ha ahaato hadda had mithaalka aan sheegnay saafara alqowmu ilaa caliyan haddii aan iraahdo waxa weeyaan cali waa mustathnaa midkii lasoo reebay ayib qowmkiina mustathnaa minhu waay adawaatu listithnaana ilaadi iyo wuxuu musanifka sheegi doono waay arkaantaasaa la yidhaahdaa marka walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika gadan ilaa an yashaaa allah marka istithna saas waay waxaasaan biri samaynaa haddaad tirahdid waa inaad ilaa an yashaa allahu inaad ku dartid inshaa allahu inaad ku dartid sa afcalu kada inshaa allah inaad tiraahdid waay ayib marka istithnii hadda waxaan fahmay tacriifkiisii arkaanta uu ka kooban yahay adawaat listithnaa iyo xukumkiisana musanifkan noo sheegi doona waa kuwaana markaasuu wuxuu ku yiri wa xuruufu listithnaa xuruufta wax lagu soo reebo thamaaniyatun sideed weeyaan wahiya ilaa kow wغayru wasiwaa wasuwan wasawaa wakhalaa wacadaa waxaashaa طيب hadda waxaa weeyaan siwa iyo suwan iyo sawaa adawaad oo oo gaara maaha ah, waxa weeyaan luga min lugaati sawaa siwa lugaadkeeda waxay ka mid tahay <clears throat> eh, siwa iyo siwan iyo suwan iyo sawa waa hal hal kelimo waa in afar laga tiriya ninka mubtadiga unbaa loogu badinaa mooye waa hal lafdi ayib marka khayr iyo siwan kow labo iyo ilaa saddex iyo saddexdan khalaa i cadaayi xaasha waxaa ka maqan oo lagama maarmaane laysa iyo laa yakuunu yakuunu keligeed maaha yakuunu oo mudaarica oo laa naafiya ay ka horeyso qaama alqowmu laa yakuunu zaydan qaama alqowmu laysa zaydan yaa laleeyahay laysa min beynihim zaydan marka laa yakuunu iyo laysa la ku darsa adawaat alistithnaa intaas ma dhaafaan kitaab kasta haddaad tegtid mutawal ha ahaada mukhtasar haada sideedaas waay laysa iyo laa yakuunu bas la ku darso markaasuu iri falmustathnaa biilaa adawaadkii waa laguu sheegay markaan waa ilaa iyo ghayru labo iyo siwan saddex iyo luqaadkeedaa la yidhaahdaa ayib saddex markay tahay khalaa iyo caddaa iyo xaashaa ku darso waa lix laysa ilaa yakuunu ku darso waa sideedaas adawaat listithnaa ayib xugumkiyaa kuu haray falmustathnaa biilaa ilaa midka lagu soo reebo yunsabu waa la nasbiyaa oo mansuub nasbadiisa waajibe idaa kaana alkalaamu kalaamkii haddii uu yahay taaman mid dhammaystiran muujaban haddana oo muthbat ah oo nafyi aanan ahayn naxw qaama alqowmu ilaa zaydan wa kharaja annaasu ilaa camran waa miithaal weeyaan kalaam taam ah iyo kalaam muujab maxaa lagala jeedaa kalaamka taam waxaa lagala jeedaa waa inaad meel ku hariiqata almuraadu bilkalaami taami ida kaana almustathnaa minhu madkuuran fi ljumla haddii mustathnaa minhugii hadda aan kuu soo sharxay hadduu jumlada ku dhex jiro waxaa waajib ah waxaa lagu magacaabaa kalaamkaas taam kalaamka taamka waxaa la yidhaahdaa mustathnaa minhu midkii wax laga soo reebay ilaada waxa ka dambeeya kii laga soo reeba haddou joogo ou meesha ku xusan yahay kalaamka taamaa la yidhaahdaa hadda fiiri kharaja annaasu ilaa camran aa la yiri naaskii mustathnaa minhu naaskii waa baxay ilaa camran oon bixinoo naaski kamid ahayn dadkii kamid ahayn marka naas maxay noqotay mustathnaa minhu mustathnaa minhu haddou joogo kalaamkaas maxaa la yidhaahdaa taam muujab maxaa la yidhaahdaa idaa kaana alkalaamu muhbatan kalaamkii kalaam oo nafi aan ahayn istifhaam ku jirin nahyi uusan ku jirin yaa la yidhaahdaa muujab muujab macnaha waxaa weeyaan kalaam aan nafi ahayn istifnaam uu ka hormarin nahyi uusan ka hormarina la hadda fiira qaama alqowmu baa istaagay maa qaama haddii la yidhaahdo maada laga hormariyo kalaamkaas muujab maahan dhihi lahayn marka kalaamkii laba shardi hadduu helo hadduu taam yahay oo mustathnaa minhu ou joogo muujabna ou yahowsan nafyi iyo wixii lamid ousan ahayn ilaadi wixii ka dambeeya waa la nasbinayaa waa kana mihaalkiisi marka qaama alqowmu ilaa zaydan wakharaja kharaja annaasu ilaa camran fiiri markaas qaama alqowmu ficlun wa faacilun craab uma baahnid qaama ficlu maadi mabniyu calى اfatxi alqowmu faacilu marfuucu wcalaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi ila adaatu اstithnaa zayda mustathnan mansuub wcalaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi qaama alqowmu ila zayda wkharaja الnaasu kharaja ficlu maadi mabniyu calى اfatxi annaasu faacilu marfuucu wcalaamatu rafci damat daahira fi aakhirihi ilaa adaatu istithnaa camran mustathnan mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahira fi axr fasharibuu minhu ilaa qaliila kaas waxa weeyaan waa kalaamkii oo taama muujaba ilaa maa bacdigeeda waa la nasbiyey sidaasou istithnaaa ayuu uga mid noqday mansuubaadkii hal qeybaa kaa dhacay wa in kaana alkalaamu kalaamkii haddii uu yahay manfiyan mid la nafiyo nafyi ku jiro laakiin taaman oo taam oo mustathnaa minhu ou joogo jaaza fiihi waxaa ku banaan albadalu isimka ka hore in laga bedelo iyo wاnnasbu cala اlistithnaai istithna in lagu nasbiyo naxwu qowlika maa qaama alqowmu qowmki isma taagin ilaa zaydunaa istaagay wa ilaa zaydan aan maa qaama alqowmu ilaa zaydan zayd unbaa istaagay waa kaas kalaamkii hadduu taam yahay laakiin muujab ousan ahayn ilaadi wixii ka dambe oo mustathniha laba wejyaa ku banaan wej waa bedel oo isimka hore icraabtiisa wixii laga bedelaa la yidhaahda fiiri hadda kalaamkii inuu manfi yahay waxaa layidhi maa qaama alqowmu ayib waxaa ku banaan albadalu alqowmudaas in laga bedelo bedel waatan hadda soo dhaafno waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan huwa taabicu lmaqsuudu bilxukmi bilaa waasita aan ku soo dhaafnay macnaheedii marka zaydkii icraabtiisa waxaa laga raacsiinaa kan ilaada ka horeeyo u fiirsa marka waxaad leedahay maa qaama alqowmu ilaa zaydun qowmki maxuu waa godnay zaydna icraabta ka raacsi wاnnasbu cala اlاstithnaa maa banaan oo maa qaama alqowmu ilaa zaydan ina tiraahd labadii way kuu banaan yihin ayib marka maxaad leedahay maa qaama maa xarfu nafyin qaama ficlu maadin mabniyu cala اlfatxi alqowmu faacilu ilaa adaatu istithnaai mulgaatu laa camala lahaa zaydu badalu min alqowmi wa badlu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirihi ah, marka ilaadi macno ahaanay ka joogtaa laakiin icraab ahaan waxba kuma laha marka maa xarfu nafyin qaama alqowmu ficlu wa faacil ilaa adaatu istithnaa mulgaatu laa camala lahaa zaydun badalu min alqowmi wa badalu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirihi wa ilaa zaydan haddaa tiraa macnaheedu waxaa maa qaama alqowmu ilaa zaydan maa qaama alqowmu sideed u icraabi ilaa adaatu istihnaa zaydan mansuubun cala alistihnaa o calaamatu nasbihi markii ilaadi wixii ka dambe uu nasbisan yahay ilaadi waa camal fashay ilaa adaatu istithnaaba istithnaa baa laleeyahay zaydan mustathnaa mansuub cala alistihnaa wa calaamatu nasbihi fatxa daahira marka bedelka dad badanaa waxay u haystaan waxay u haystaan inuu godnaanay bedelka waxa waaye kan hore haduu ou godan yahayna waa la godnaana haduu hoos dhigan yahayna waa la hoos dhigmaa hadaa tiraa maa marartu bilqowmi ilaa zaydin ilaa zaydan aad leedahay liannahu kan hore waa hoos dhigan yahay hadaa tiraa maa ra'aytu aytu lqowma ilaa zaydan hadaa tiraa zaydantii laba ecraaba kula jirto in mafcuulnimo lagu nasbiyo oo ilaadii mulqaatun laa camala lahaa la yidhaahdo oo zaydan badel min alqowmi la yidhaahdo iyo in ilaa adaatu istithnaa zaydan mustathna mansuuban cala istithnaa la yihahdo labadaba waa imaanaysa undur fa asri biahlika biqitci min alleyli walaa yaltafid minkum axadu ila mraataka ila mraatuka laba qira oo sabciyataan ah laba qiro oo saxiix liannahu waxaa waaye walaa yaltafit aafirin nafyi baa ka horey kalaamkii waxaa waaye muujab ma ah manfi waay mustathnaa minhuna waa joogaa oo ahligii waa faasri biahlika biqidci min aleyl walaa ytafid minkum axadu axadungaa mustathnihi minhu ah ila imra'ataka marka labadii wajiya ku banaanaaday oo waxay lamid tahay maa qaama alqowmu ilaa zaydun ilaa zaydan ay lamid tahay ayib kalaamka haduu khulaasat lqowl kalaamkii nafyi hadduu soo galo mustathnaa minhuna ou joogo waxaa la yidhaahdaa ilaada waxaa ka dambeeyo laba wajiyaa ku banaan midka hore in la raacsiiya icraabto haddaa soo godan unbaa noola miithaaliyey hadduu hoos dhigan yahay haddii kor dhigan yahay kan horaa la raacsiina ilaadan camalkii waa laga tuuraa in in la yidhaahdo iyo in istithnaa lagu nasbiyo sida raajixane waxa weeyaan in kan hore la raacsiiyaa raajax a ah oo la yidhaahdo maa qaama alqowmu ilaa zaydun a raajixa hadduusan istithnaha munqaic ahayn istithnaha wuxuu kala baxaa mid mutasil ah iyo mid munqaica hadda ma rabno inaan munqaic ninka mubtadia ah maskaxdiisa lagu wareeriyo haddii aad tiraahdo qaam kharaja alqowmu ilaa ilaa farasan hadaa tirahdid faras mustathna waay laakiin munqaica ah la leeyahay yani qowm kamid ma aha jinsigeeda maba aha farasta iyo daday kala yihiin laba jinsi waa munqatica la yihahda munqatic baa la yihahda ayb kaas hadda ma joogna baabkiisa mida kale xaalada saddexaad wain kaana alkalaamu kalaamkii haddii uu yahay naaqisan kaana calaa xasabi alcawaamili kaana icraabta ilaa midka ka dambeeya waxau noqonaa calaa xasabi alcawaamili cawaamisha ilaa ka horeyso waxay tahay oo kale yuu noqonaa kalaamka naaqiska waxaa loo jeedaa kalaamkii muujabna ma aha taamna ma aha taqsiim caqli ah waay markii hore waxaa lagu sheegay asoo taam oo muujab waxaa lagu xiji asoo taam oo hayru muujab ah waxaa ku soo xigi kara marka inuusan taam ahayn muujabna uusan ahayn labadii ka maqan marka maxaad samaynaysaa waxaa lagu leeyahay eh, markaas wuxuu noqonaa ilaada waxa ka dambeeya waxaa la icraaba ilaada waxa ka horeya waxay u baahan yihiin keli ah marka istithnihii waxaa lagu magacaabaa mufaraq mufaraq macnihiisa waxa waaye ana maa qabla ila tafaraqa lilcamali fi maa bacda ila maa bacda ilaaba ayaa soo howl beelay shaqo waxaa laga dhiganaa maa bacda ilaa wain kaana alkalaamu kalaamkii haddii uu yahay naaqisan mid naaqis ah oo aan taam ahayn oo aan muujab ahayn kaana icraabti ilaa wixii ka dambeeya waxay noqonay calaa xasabi alcawaamili naxwu qowlika maa qaama ilaa zaydun wamaa darabtu ilaa zaydan wamaa marartu ilaa bizaydin fiiri markan maa qaama hadda fiiri kalaamkii horta muujab ma ahanoo nafyaa ku jiro maa baa layidhi koow alqowmu ama naasu oo mustahnaa minhu waa la xadfay waa labo saas markay noqotay aa la yidhi ilaa waxaa ka dambeeya waxaa looga dhigayaa macmuul midka ilaa caamilka ka horeeyas macmuul u noqona ayib marka maa xarfu nafyin qaama ficlu maadin mabniyun cala alfatxi ficil maadi ficil muxuu u baahan yahay faacil ilaa adaatu istithnaa mulgaatun laa camala lahaa zaydun faacilu qaama marka fiiri maa bacda ilaa waxaan ka dhignay macmuul oo waxaa ku camal falay maa qabla ilaa istithnaa wax layihah maba jiraanbo qaama ficil maadi ilaa adaatu istithnaain mulgaatun laa camala laha zaydun faacilu qaama marfuucu calaamatu rafci dama daahira idan qaama waxay u soo shaqo beeshay in ilaa waxa ka dambeeya ay ku camal fasho ayib wamaa darabtu ilaa zaydan wamaa darabtu lqowma aan laga rabay qowmkii mustathnaa minhu ma joogo kalaamkiina waa waa manfi maxaad leedahay marka maa xarfu nafyin darabtu darb ficil maadi mabniyun calى sukuun litisaali bdamiir rafci mutaxarik w taau damiiru mutasilu mabniyun calى dami fi maxali rafci faacil ila adaatu istihnaai mulgaatu laa camala laha zayda mafcuulu bihi lidarabtu mafcuulu lidarabtu mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akhir marka fiiri waxaa la yidhi maadaama kalaamkii ousan muujab ahayn taamna ousan ahayn waxaan idhi darabtudaasoo caamilka maxay u baahan tahay mafcuulu bihi ay u baahan tahay ilaa wixii ka dambeeya mafcuulu bihi ha loogaga dhigo ilaadina shaqadi ha laga tiro intaas keli awaay wamaa marartu ilaa bizaydin maa xarfu nafyin marartu ficlu wa faacil marartu iyo darabtu isku ciraab waay ilaa adaatu istithnaain mulaatun laa camala lahaa bizaydin albaau xarfu jarin zaydin majruuru bilbaa wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru walmajruur bizaydin mutacaliqu bimarartu ilaada iyadoon waxba ka jirinba lianna waxaa leey marartudan ficilkan laasimkaa wuxuu u baahan yahay mafcuul ou xaraf jaar uga gudbo markaa bizaydinta waxau noqday mafcuulu bihi ayuu yahay laakiin ficilkan toos u qaada karin xarafkaas jaraa lagu saaciday ilaada aydoon joogin baa lagala mid dhigo sida adoo marartu bisaydin dhihi jirtay oo kale yaad u leedahay intaas waxa weyaan axkaamtiisi markaasuu wuxuu ku yiri fa ama almustathnaa bigayrin gayr wax lagu soo reebay iwa siwan iwa suwan iwa sawaa majruurun weligood waa hoos dhigan yihiin laa khayru waxaan aan jar ahayn ma banaano taas warkii waa kuu soo gaabiy ilaa markuu ka baxay iyo wuxuu galay hayr io siwa wixii lagu soo rabo hadii layihahdo qaama alqowmu hayra zaydin maa marartu eh, eh, maa qaama alqowmu hayra zaydin hayru zaydin maa marartu ilaa maa marartu bigayri zaydin hayrkii kaas waay markaasaa waxaa lagu leeyahay wixiiba mustathnaha kheyr lagu soo reebo ama siwa iyo walaalaheed lagu soo reebo weligiis waa hoos dhigan yahay qaama alqowmu siwaa zaydin waa ka zaydin waa iska hoos dhigan yahay kalaam kitaam ha noqdo muujab ha noqdo naaqis ha noqdo manfi ha noqdo wixii ka dambeey waa iska hoos dhigan yihiin laakiin waxaa la rabaa khayru ra-deeda iyo siwaa alifteeda yaa waxaa la icraabaa isimkii ilaa ka dambeey wixii la icraabi jiray oo kalaamkii hadduu taam muujab uu yahay ilaa wixii ka dambeeye ma la nasbi jirinoo haa hayru ra waa la nasbinaa oo waxaad leeay qaama alqowmu hayra zaydin haddii kalaamkii taam uu yahay laakiin muujab uusan ahayn u nafi galo ilaa wixii ka dambeeye laba wejiyaa ku banaanaan jiray maa qaama alqowmu hayra zaydin maa qaama alqowmu hayru zaydin labadaas waa kugu banaantah kalaamki hadduu naaqis yahay waxaa khayru ra waxaa la icraabayaa waxa oo ayada ka horeeya maa qaama hayru zaydin maa raaytu aytu zaydin maa marartu bigayri zaydin ra-dii hayri iyo siwaa alifteedii yaa waxaa laga mid dhigayaa ilaa isimkeedii ciraabtii lasii jiraa la siinaya hadday kuga adkaata marxaladana dhib mala waa iska goyn kartaa ilaadi faham kuwan kale ayagoo mufasal oo amhiladooda waatto yaa mutamim lajrumiya kugu imaan doona hadduu ilaahay cumri nagu gaarsiyo wاlmustathnaa bkhalaa wacadaa waxaashaa almustathnaa midka lasoo reebo bikhalaa lagu soo reebo iyo wacadaa i waxaashaa yajuuzu nasbuhu in khalaa wixii ka dambeeya in la nasbiyo waa banaan tahay wajaruhuna waa banaan tahay in lahoos dhigo oo marka maxaad leedahay qaama alqowmu baa istaagay khalaa zaydan marka zaydkii khalaadii ka dambeeye waa la kordhigay waxaa banaan qaama alqowmu khalaa zaydin in layidhah lahoos dhigo wacadaa qaama alqowmu cadaa camran wacadaa camrin waxaashaa bakran waxaashaa bakrin labadaasaa kugu banaan laakiin labadii calaa keyfaka ma aha waxaa lagu leeyahay khalaa iyo cadaa iyo xaashaa waxa ka dambeeya haddii ay kordhigan yihiin ayaga afcaal bay noqonayaan hadday waxa ka hooseeya ka dambeeyana ay hoos dhigan yihiin ayagana xuruufu jar waa walidaalika khalaa'ic hadday xashaa waxyaalaha cajiib kale ay ku jiraan luga carabiya marna waa xuruuf marna waa afcaal mar waxa weeyaan afcaala laga dhigayaa oo marka maabacdigooda waxay noqonaysaa mansuub qaama alqowmu baa istaagi khalaa ficil maadi baa laleeyahy faacilka damiir mustatir oo wujuubu noqonaa zaydan khalaa zaydan mafcuulu bihi bay noqonaysaa markaas istithnaa lama dhahay laakiin macnihii ay istithna ka tahoo qaama alqowmu baa istaagi khalaa zaydin ousan zayd khaali kayow ku jirin oo macnaha zayd ma istaagin wa cadaa camrin uu ka soo haray xaasha camrin camar uu ka soo haray unbaa laleeyahay marka haddii ayaga wax lagu nasbiyo waa afcaal hadday waxa ka dambeeya hoos dhigan yihiinne qaama alqowmu khalaa zaydin haddii layihahda qaama alqowmu ficil wafaacil khalaa xarfu jar zaydin majruur bay khalaa ba ay noqonaysaa macnihiina istithnaa bay ka tahay laakiin xuruuf jar ay noqotay hayr waa isim iyo siwaa waa asmaa ilaa waa xuruuf cadaa iyo khalaa xashaana waxa weeyaan mutaradid bayna alxuruuf waalafcaal laysa iyo laa yakuunu waxa ka dambeeya weligood iska mansuubay noqonayaan hadaa tiraa qaama alqowmu laa yakuunu zaydan zaydan taas khabaru kaana weligiis isaga nasbisana wax kale ma banaano marka ilaa iyo hayr waa isku axkaam waay khalaa iyo cadaa iyo xaashaana labadaas wejiyaa ku banaan laysa io laa yakuunu wixii lagu reebana weligoodu iska mansuub ay noqonayaan laakiin axkaamta ilaa le si fiican u faham kuwaan ayagoo faahfaahfsan ay kuu imaanayaan laakiin in adawaatil istithnaa kamid yihiin khalaa iyo cadaa iyo xashaa isimka dib dhaca laba weji ay ku banaan yihiin laysa io laa yakuunu wixii ka dib dhacana weligood mansuub ou yahay ilaa iyo kayrna axkaamta saddexdaa in loo fiirinayo oo kalaamkii oo taam oo muujab ah oo in la nasbi wixii ka dambeeya ay waajib tahay hadduu kalaamkii taam noqdo laakiin hayru muujab ou noqdana laba wajiha ku banaan hadduu kalaamka naaqis noqdane ilaa wax ka dambeeya waxaa la icraabaya waxa ka horeeya ilaa waxay u baahan yihin keli wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin